alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi waصaxbihi ajmaciin wbacd waxaan kusoo jirnay manduumadii ahayd xadiiqaةu tasriif cabdiraxmaan azaylaci raximah اllahu tacaala waxaan ku jirnay baabkii ahaa baabu almafcal wاlmafcil ayaan ku jirnay waxaan soo aragnay mafcal waxaa ku yimaada masder waxaa kaloo ku yimaada daraf masder miimi ah ayaa mafcal ku yimaada iyo daraf miimi ah masderkaas iyo labada darafba mar mafcal baa qiyaas u ah in lagu wada keeno marna in mafcul lagu keenaa wada qiyaas noqonaysa marna waa iskhilaafayaanoo masderkana mafcal baa qiyaas u noqonaya labada darafna mafcil baa qiyaas u noqonaya eh, waa soo aragnay marka eh, masaaishaas waxaan kaloo soo aragnay eh, intaa wixii aan ahayn inuu shaad noqonayo shaadkaa saddex qaybood buu noqonayaa qaybtii koowaad baan ka soo baxnay oo ahayd qayb marna masderka uu shaadoobayo marna darafka uu shaadoobayo labayo labaatan ficil ah labayo labaatan ficilah ayaan soo aragnay qaala الnaadimu raximah اllah haaniyihima macصiyaة makfiraة macdiraة maxmiyaة marziya wuxuu sheekhu leh raximah اllah haanihima kuwa shaadka ka labaad macsiyat macsiyo weeye casaa yacsi wuxuu noqonayaa masder iyo keyrba waxaa qiyaas u noqonaya mafcalatun in lagu keeno masderkii baa shaadoobay oo markaa macsiyatun ku yimid macsiyatun cisyaankii wey makfiratun baa shaad ah ka labaad macsiyatun wey macsiya shaad ah, waa cisyaankii makfiratun baa shaad ah yakfiru waa iftax masdaran masderka in la fatxi mafcal lagu keeno wey darafkina mafcil lagu keeno marka masderkiibaa mafcilatun ku yimid makfiratun ku yimid haddaba masderkii baa shaad ah. macdiratun baa shaad ah, cadara yacdiru cadara yacdiru masderku wuxuu noqon lahaa mafcal macdaratun buu noqon lahaa darafkuna labada darafna macdiratun masderkii baa macdiratu ku yihid masderkii baa shaada maxmiyatun baa shaada xamiya wuu ficilooday ayib marka wuxuu noqonayaa mafcal baa u wada ahaa masderkaa maxmiyatun ku yimid oo ficiladii ah marziyatun baa shaada razaa yarzi marzayat waxay ahayd inuu ku yimaado marzaatun marza ah. waa masiibadii weeyaan razaa yarzau marza'atun ayuu markaasi noqon lahaa masder iyo keyrba masderka wuxuu ku yimid marziatun oo masiibadii ah marka masderkii baa shaada marfiqun baa shaada rafaqa yarfuqu rafaqa yarfuqu rafaqa wuu naxariistay yarfuqu waa naxariisanaya marka yarfuqu marfaq baa dhammaan qiyaas u ah dhammaan marfaq ayaa qiyaas u ah masder dhammaan rafaqa yarfuqu masder iyo keyrba marfaq baa qiyaas u noqonaya ayib marka masderka marfiq ku yimid masderka marfiq ku yimid oo shuduudan ugu yimid aw masjid masjid baa shaad ah sajada wuu sujuuda yasjudu waa sujuudaya ayib mafcal ayaa qiyaas u wada noqon lahaa darafki baa masjid ku yimid makaanu sujuud marka darafki baa shaada qiyaas wuxuu ahaa in masjid lagu keeno ayuu ahaa masjid buu ku yimid waa shaad aw macrifatun baa shaad carafa yacrifu carafa yacrifu ayib iftax masdaran buu noqon lahaa in lagu keeno macrifatun masderki darafkiina macrifatun masderkii baa macrifatun ku yimid macrifatun garashadii aqoontii waa shaad weye maawiyatun baa shaad ah awaa yawi waana meesha loo hoydo waa xeradii weeye awaa yawi mafcal baa qiyaas u wada noqon lahaa labaduba masderka wuxuu ku yimid mawiyatun hoyitaankii meeshii marka loo hoyanay yani hoyitaankii laftiisii ayuu markaa ku yimid mawiyatu mawina waa la mid oo isagoo taada laga reeba wey kadaa madinatu madinatu madinana kadaa kaasuu la mid kaasoo kale wey dana yaunu dana yaunu mafcal baa qiyaas u ah labaduba laakiin darafkii baa madinatu makaanu male ku yimid madina wamaskutun baa shaada saqaa yasqutu mafcal baa qiyaas u wada noqon lahaa saqaa yasqutu mafcal baa qiyaas u wada noqon lahaa darafkii baa masqid ku yimid masqid makaanu dhicitaan saqaa wuu dhaca yasqutu waa dhacaya darafkii baa masqid ku yimid wamaqribun baa shaada araba harabat ishamsu taqrubu way dhacaysaa mafcal baa qiyaas u wada noqon lahaa darafkii baa maqrib ku yimid maqrib makaanu dhicitaan ayb wa makbarun wey kabara kabira yakbaru kabira wuu weynaaday yakbaru waa weynaanaya kabira yakbaru ayib marka makbar bay qiyaas u wada noqon lahaayeen daraf iyo masderba masderka wuxuu ku yihi makbir yakaanu makaanu weynaansho masderka wuxuu ku yidhi makbir oo weynaanshihii ah kabir ay kabaru wamanbitun baashaada nabata yambutu nabata yambutu ayib dhammaan mafcal baa qiyaas u ah marka darafka wuxuu ku yidhi mambit makaanu soo bixitaan nabata wuu soo baxaya yambutu wuu soo baxaya mambitun makaanu bixitaan marka darafkii baashaad ah wamashriqun baashaad ah sharaat shamsu tashruqu way soo baxaysaa mashriq baa qiyaas u noqon lahaa darafka baa mashriq ku yimid mashriq makaanu bixitaan meeshay qurada ka baxaysay mashriqun makaanu bixitaan waa meeshay qurada ka baxaysay marka darafku baa shaada wamajzarun baa shaada jazara yajzuru jazara wuu gowraca yajzuru waa gowracaya jazara yajzuru jazara yajzuru majzar baa qiyaas u noqonaya majzar ayaa qiyaas u noqonaya darafka baa majzir ku yimid makaanu gawracitaan meesha wa lagu qalayo lagu gawracay ma jir wamarjicun baashaada rajaca yarjicu mafcal buu noqon lahaa daraf masdarku masdarkuna daraf masdarku wuxuu noqon lahaa mafcal marjac buu noqon lahaa darafkuna marjic buu noqon lahaa masdarkii baa marjic ku yimid marjic oo noqosho ah ayuu ku yimid halkaasna wuxuu ku dhameeyey markaasi sideed iy tobankii ayuu ku dhameeyey shaadka ahaa oo markaa kasray ku wada shaadoobayan intani dhamaan kasro ayay ku shaadoobayeen hal waj ku shaadoobayeen marka ama masdarkaa shaad ku noqonayay ama darafka ayaa shaad ku noqonaya maqdiratu mashriqatu maqbiratu wamahliku mawiya maqriba maqdiratu mashriqatu maqbiratu maqbiratu wamahliku ma'riba wuxuu sheekhu leh raximah allahu tacaala maqdiratun baa shaad qadara yaqdiru qadara yaqdiru ayib waxay masdarka in lagu keena maqdara marka kuwan dambe sheekha isaga bay noo sheegi doonee waa shan ficil shantaasi waxaa ku bannaan saddex xarako mafcalatun mafcilatun mafculatun baa dheeraad ku ah marka mafculo markay ku yimaadaan dhammaan waa wada shaad markay ku yimaadaan waa wada laakiin mafcal iyo mafcil mid baa qiyaas noqonaya yani fi aanin waaxid baa mafcal mafcil mafcul lagu keenaya marka mafcuulku mar kastaba waa shaad laakiin labada kale ayaa midna qiyaas noqonaya midna shaad noqonaya marka maqdiratun baa shaada qadara yaqdiru qadara yaqdiru darafku wuxuu ahaa masderku wuxu in maqdaratun lagu keeno darafkana maqdiratun lagu keeno masderkii baa maqdiratun ku yimid marka waxad ohanaysaa maqdiratun maqduratun maqdaratun maxaa qiyaaska saddexda marka ayib haddaad ogaatay qiyaasku wuxuu ahaa adara yaqdiru wuxuu ahaa masdarku maqdaratun buu ahaa maqdaratu maqyaas ah marka labuu shaad ku yahay masdarku maqdiratu shaad buu ku yahay kasra ah maqduratuna shaad buu ku yahay marka maxaa qiyaas ah maqdaratun baa qiyaas ah maqdaratun masdarka qiyaas bay u tahay laakiin maqduratun iyo maqdiratun shaad buu ku yahay darafka laftiisa maqdiratun qiyaas weeyaan laakiin maqduratun iyo maqdaratun shaad buu ku noqonayaa marka mid baa qyaas unoqonaya mid labana shaad bu ku noqonaya eh, marka darf maanta waa qiyaas masderka shaada wamashriqatun baa shaada sharaqa yashruqu labadoo mafcal baa qiyaas u ahaa darafka wuxuu ku yimid mashriqatun makaano bixitaan mashriqatun waxaa ku yimid darafkii baa ku yimid marka mashruqatun eh, darafku shaad buu ku yahay mashriqatunna eh, shaad buu ku yahay sharqa yashruqu mashraq baa qiyaas u noqonaya marka labadaa waxaa ku shaadoobaya mashruqatun labadu shaad bay ku noqonayaan laakiin darafka wuxuu la dheeryahay inuu mashriqatun shaad ku yahay mashraqatuna labaduba qiyaas bay u noqonaysaa wa maqbilatun baa shaad ah qabara qabara almayita meydkii buu aasay yaqburu qabara yaqburu maqbar baa qiyaas u ah labaduba maqburatun shaad bay ku wada noqonayaan laakiin darafkii baa shaad ahaan wuxuu ugu yimid maqbiratun maqburatun waa shaad maqbiratuna shaad buu ugu yimid labushad ku noqday wejna waa qiyaasu maqbaratun baa qiyaasa wamahlikun baa shaada halaka u halaagsamay halaka yahliku halaka yahliku marka halaka yahliku mafcal baa masderka qiyaas u ah mafcilna waa ku shaadoobayaa masderka mafcil ku yimid masderka mafcil ku yimid ayib halaka yahliku mahlak wuxuu ku noqonayaa qiyaas masderku laba nashaad buu ku noqonaya mahluk iyo mahlik nashaad buu ku noqonaya mahlik iyo mahluk buu ku yimid waja qiyaaska labada wajo shaadna uu ku yimid marka waa shaad wey macribatun baa shaad ah arabku waa xaajada iyo danta weeye ayib araba araba yaribu araba yaribu ayib macrab buu noqon lahaa masderku macrab macribatun buu ku yimid masderkii marka masderkii baa shaada marubatun labadoo shaad bay ku noqonayaan maruba labadoo shaad bay ku noqonayaan masdarkiiba maribatun shaad ku noqonaya maarabatun buu qiyaaskiisu ahaa wuxuu sheeku le raximah اllahu tacaala taliiun saddex xarakayn baa ataa ku yimid fii haadihi اkhamsa shantani shantani saddex xarako ayaa markaasi ku timid mafcuula mafcala mafcila taliid baa ku yimid taliidu saddex xarakayn ataa wuu yimid fii hadihi اlkhamsati shantan buu ku yimid wahaakadaa rawow saasay wariyeen fakun waxaad noqotaa mustahbitan mid wax sugtaa noqo saasay soo wariyeene wax sugo marka halkaa wuxuu ku dhameeyey awsaantii shaadka ahayd oo ahaa shan iyo afartanka ayaa la ku dhameeyey soo waadix maaha wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala fabihadihi اlkhamsaةi اmuhalatثة muhalaثaة اlcayn yasiru biha shaadu yasiru biha ashaadu khamsaة وarbaciina miثaala kadibna waxyaalo kaloo markaas ibn maalig uu ziyaadiyey ayuu tilmaamay marka labaiyo labaatan meel ah iyo siddeed iyo toban meel ah intaa waxay isku noqonayaan labaiyo labaatan yani marka siddeed iyo toban afartan bay saa ku noqonayaan ayib shan lagu daray oo iyadoo muhalas ah shan iyo afartan bay saa ku noqonayaan laakiin shan iyo afartankaas saddex bay u qaybsamayaan qeyb hal weji keliya ku banaanta ku shaadoobaysa iyo qeyb laba weji ku imaanaysa iyo qeyb saddex weji ku imaanaysa wuxuu sheekhu le raximah اllahu tacaala miimiy غayr di ثaلaaثaة وظarفhu kasumi mafcuuli lahu faxaqiqhu faxufahu faxufahu miimiyu miimi masder miimi ah miimigaasoo hayr di ثalaaثin ثulaثi keyrkiis ah iyo wadarفhu darafkiisu kasumi mafcuuli ism mafcuul bay la mid yihiin ismigaa mafcuul lahu hayr ثulaثi u sugnaaday faxufahu arinka xifdi halkan sheek wuxuu inoo sheegaya wuxuu ka soo waramayey almasdaru aلthulaaثiyu almiimiyu soo waadix maha wاdarfu almiimiyu aلthulaaثiyu daraf miimi oo hulaaثi ah yani ficil hulaaثia ka yimid iyo masder miimia oo ficil hulaaثia ka yimid ayuu sheekhu ka waramayey waa soo aragnay qaacidadeeda saxda ah haddii la doonayo masder miimia ama daraf miimia ah in laga keeno hayru hulaaثi ficil ama rubaacia ama khumaasi ama sudaasia qaabkee loo keenaya wuxuu ku le shekh waxaa loo keenayaa sidii ismigii mafcuulo hayr hulaaثiga ahaa ismi mafcuulo hayr hulaaثi horaan usoo marnay shekh wuxuu inoo soo sheegay sidii ficilkii in loo keenayo shekhu inoo sheegay yani markaas sidii ficilkii in loo keenayo ayb eh, sidii ficilkii marka loo keeno ficilka mudaarica la keenaya awalkii miim dambisan baa la dhigaya qabla akhirkana waa la fatxinaya wuxuu saa kugu noqonaya ism mafcuul oo hayr hulaaثi ah ayuu saa kugu noqonaya ayib marka saasoo kale si la mid ah ayuu ku imaanayaa masdarka miimiga oo hayr hulaaثiga ah tusaalahaan soo qaadano waxaa la doonaya maala akrama in laga keeno masdar غayr ulaaثi ah akrama la doon in laga keeno masdar miimi ah akrama waa rubaaci mudaaricee maxaad oranaysaa akrama yukrimu ismiga mafcuul muxuu noqonaya mukram waa kii la karaameeyey soo waadix maha waxaad kaloo oranaysaa mukramun karaamadii waa masdarka miimigaha mukramun waktigii wax la karaameeyey mukramun makaanka wax lagu karaameeyey afar masder mimi ah waxaa isugu yimid daraf makaania iyo daraf zamania afarba hal mar ku kulanta maxaa lagu kala saaraya in masder mimia loo jeedo in ism mafcuul loo jeedo in daraf mimia loo jeedo in zamaan mimia loo jeedo yani maxaa lagu kala garanaya waxaa lagu kala garanaya siyaaqa ayaa markaa lagu kala garanaya saabiqa iyo laaxiqa ayaa markaa kala saaraya xaggoosu kugu sheegay yani ana almasder almimiya والظرف من غير ثلاثي رباعيا كان أو خماسيا أو سداسيا كاسم مفعول المبني من الفعل الزائد على ثلاثة فتقول أدخلته مدخلا أدخلت وانقلي مدخلا بميم الم... بضم الميم وفتح المعجمة مدخلا أي إدخالا إدخالا ومسدركي إدخالا إدخالا قليل وهذا مدخل زيت مدخلا ومكان قليتانك أي مكانه أو زمانه مدخلا زمنك وقلي فمدخل من ألفاظ المشتركة لأنها مشتركة بين معاني أربعة أفر شيء كلانستي المكان والزمان والمصدر اسم مفعول وكذا انطلقت انطلقت منطلقا أي انطلاقا أو موضع أو زمانه اسم مفعول كنا waa la mid marka sidaas ayuu sheekhu inoogu tilmaamay miimiyun masdar miimi ah miimigaasoo hayru dihalaatin hulaai keyrkiis ah iyo wadarfu darafkiisu kasu mafcuulin is mafcuul bay la mid yihiin is mafcuul ayay la mid yihiin ismiga mafcuula lahu hayru hulaai u sugnaaday faxufahu xufa yani hareeree weeyaan xufa xufat اljannatu bilmakaari marka hadda wuxuu ujeedaa ay ixfadhu qeyb buu ujeedaa faslu fi binaaءi اmafcala halkaa wuxuu ku dhameeyey masderkii miimiga ahaa iyo darafkii miimiga ahaa baab mafcal waa mafcil buu ku dhameeyey halkan wuxuu ka bilaabaya laba baaboo yaryar ayuu sheegayaa baabka kood waxaa weeyaan ism arda ism arda mafcalaة simu lrdi faclama min ismi ma kasur biha fakhtanima wuxuu sheekhu leh raximah اllahu tacala mafcalatu wasanka mafcalo ah simun ismi weye ismigaasoo liardin dhul u faclaman ogow ismigaasoo min ismi ma yani markaasi ismigaasoo min ismi ma ismi xaggiis ka ahaaday batay biha dhulku batay ee faktaniman haniimayso wakhtusila waxaa la xadfay azaa'idu zaa'idka baa la xadfay min maziidin maziidka baa laga xadfay uma shkurana u mahadnaqo u shukri lirabbika rabbiga rabbiga alwaduudi addoommadiisa jecla aadka u jeclaa mafculatun iyo afcalat qad uxtumila waa la soo raray can iiqaati iqaad baa laga so raray fiidaa ismu ardan loo soo raray facmal arrinka ku camal fal oo wantaxil yani markaasi arrinkaa dooro wakayru di alaaati ulaai kayrkii mumtanicun mamnuuc buu ka yahay can daa arrinka warbamaa yeji inuu yimaada la arkaa oo fa yusmacu la maqlo markaas halkan shekh wuxuu ka warramaya ismularda waxa la yidhaahdo ismi ayaa dhulku badanaya ismi ayaa dhulku badanaya waxbaa dhulku badanaya shay baa dhulku badanaya ismi ama shay baa dhulku badanaya waxaa la doonaya in la tilmaamo dhulkaasi inuu waxaan ku badan yahy xayawankan inuu ku badan yahay ama waxaas inay ku badan yihiin awsaan baa marka loo dejiyey sarfiyiintu u dejiyeen lagu cabirayo awsaantaas waxaa weeye mafcalah mufcilah afcalat saddexdaas wasni ayaad ka cabiraysaa ayib halkana sheekh wuxuu ugu sheegay waxaa shabah ka dhexeeya baabkii aan soo marnay ee asagaa shabah ka dhexeeya walama kaana fiiha nawcu shabahin biuruufi اlmiimiyi alxaqaha biha yani haba waxaa ka dhexeeya shabah wuxuu ka dhexeeya yani markaa wasniga loo dhisayo ismu ardah iyo kii hadda aan soo marnay oo ismu darafkii miimiga iyo masaadirtii miimiga ahayd ayaa waaa ka dheeeya shahbaa ka dhexeeya noocu shabah markaasuu haleeshiiyo ka daba keenay walaakinaha laa tusaaqu ila min asmaa اacyaan aljaamida lagama dhalaaliyo oo lagama keeno ismi ismacayn ah oo weliba jaamid ah oon mushtaq ahayn walaa tusaaqu ila min ismin ulaaiyin lafda waaslan ismiga laga keenayo markaasi ismu waa inuu noqdo ismi hulaaثia xagga lafdiga xagga asl labaduba ayib ama asla wahuwa اlmasiid الhulaaثiyu bacda xadfi ziyaada marka ismi hulaaثi ayaa asal u ah hayr hulaaثi haduu ka yimaadana ziyadadii baa laga xadfaya hulaaثi ziyada wata hadii laga keenana ziyadadii baa laga xadfaya ayib tusaale wuxuu noqonaya dhul baa waxaa ku batay waraabaha ku batay sabca ku batay sabc ah waxaad doonaysa inaad tidhaahdo dhulkani waraabaha ku badan ayib lafdigii sabc ahaa ba waxaa udhisaysaa mafcalaha marka maxaad ohanaysaa ardun masbaca waa dhul sabc badan waraabo badan libaax baa ku batay waxaad ohanaysaa ardun masada mafcala ayaad ku keenaysaa ayib waxaa ku batay yani waxaa ku batay yani bahal kalaa ku batay oo markaasi saddex xaraf ka kooban xuruuftiisu ulaai ay tahay mafcal baad ku keenaysaa mafcalaha zarcigaa ku batay waxaad ohanaysaa ardun mazraca waa dhul markaa zarcu ku badan yahi beeruhu ku badan yihiin wahaa marka wasniga mafcala lagu keenaya haddii uu zaa'id wato ziyaado hadday la socoto waxaa laga xadfayaa ziyaadadi baa laga xadfayaa ziyaadadii ayaa laga xadfayaa ayib maala waxaad doonaysaa baiik inaad tiraa dhulkani baiikha ku badan baiikha ayaa ku badan waxaad oranaysaa ardun mabaka ah, kahiiratu eh, baik badiika ku badan ayib marka hadduu ziyaado wato ziyadadii waa laga xadfayaa eh, waxaa lagu keenaya marka mafcalat baa lagu keenaya ziyadkan waa laga xadfaya kadib sheekh wuxuu noo sheegay laba wasni oo kale in markaa isma arduhu uu leh waa mufcila iyo afcalad mufcilatun iyo afcalad labadaa wasni inuu leehay ayuu sheekhu noo sheegay mufcilatun Eh, waa sida yani marka la tilmaamayo eh, dhul uu ku badan yahay markaasi yani markaasi cushbiga waxaad ardun mushciba ardun mush mush eh, mucshiba cushbiga ku badan ardun mucshiba ad oranaysa mucshiba waxaad kaloo oranaysaa acshabat اlardu afcalat acshabat اlardu dhulkiibaa cushbigiio caws ku batay fa mucshibatun waa mid markaa cawsku ku badanya abqalat اlardu dhulkii waxaa ku batay yani markaasi waxaa ku batay baalkaasa ku batay fa ardun mubqila ayib marka wasniga mufcila ah ama afcalat ayaad ku keenaysaa laakiin ma badna ma badna wuxuu ku badan yahay in lagu keeno ismaardaha mafcala in lagu keeno ayaa badan in mufcilo iyo afcaal lagu keeno waa qaliil lidalika shekh wuxuu yihi qad ixtumil fidaa can ihiqaati waxaa laga soo raray iqaad baa laga soo raray iqaad baa laga soo raray ayib hayru hulaaثi oo usuul ah yani wada asal ah lagama keeno sida safarjal oo kale lagama keeno diftac oo kale thaclab oo kale caqrab oo kale hayru hulaaثi lagama keeno oo wada usuul ah hayru hulaaثi laakiin ziyaado wato waa laga keeni kara lakin ziyadadi baa laga xadfaya laakiin hayr hulaaثi wada usul lagama keeni karo ilaa ismiga wuxuu asal ku gaaraa rubaaci buu usul ku gaaraa oo khumaasi buu usul ku gaaraa asal ku noqdaa lagama keeno waxaa laakiin la maqlay oo sibwahi laga soo wariyey inuu yihi ardu mucaqribat waa dhul dibqalooc badan caqrabun caqrabun waa imise xaraf caqrabun waa afar xaraf caqrabun waa afar xaraf waa rubaaci isagoo rubaaci usuula buu haddana ku keenay oo wuxuu yihi ardu mucaqriba waa dhul ku badan yahay caqrabku waxaa kaloo laga soo wariyey ardun muacliba aclabun oo rubaaci usuul ah inuu ka keenay ardun muaclaba waa dhul aclab ku badan yahay kaasi waa naadir ayib waa naadir weeyaan kaasi marka awsaanta uu leeyahay ismi arduhu waa mafcala sida masada masbaca mufcilatun afcalatna aydna waa lagu keena laakiin ma badna sida ardun acshabat اarض fahiya mucshibة abqalat اarض fahiya mubqila baalkaas ayaa markaa ku batay labadaasna waa lagu keenaa laakiin kaas hore ugu badan mafcalaة wasanka mafcalo ah simun ismi weeye ismigaasoo liardin dhul u sugnaaday ayib shay dhul ku batay baa waxaa lagu keena wasanka mafcalo ah ee faclaman ogow ismigaasoo min ismi maa shay ism xaggiisa ka ahaaday kasura batay bihaa dhulku bata faktanimaa ka haniimayso waxaa lagu sheegaya ka haniimayso ayib wakhtusila waa la xadfay azaa'idu zaa'idka baa la xadfay min maiidin masiidka baa laga xadfay wakhtusila waa la xadfay azaa'idu zaa'id baa la xadfay min masiidin masiidka baa laga xadfay kii ziyaadada watay markaasi waa laga xadfay oo markaas marka ziyadada la xadfo kadib ayaa mafcalatan lagu keenaya uma shkuranna u mahadnaq lirabbika rabbiga u mahadnaq rabbigii alwuduudi markaasi jacaylka adoomadiis uu jecel yahay u badnaa waa facuul mubaalaqa wey mufcilatun mufcilo wasanka mufcila iyo afcalad wasanka afcalad ah qad uxtumila waa la soo raray ay nuqila can ihiqaati hiqaad baa laga soo raray fiida isba ardana loo soo raray oo waxaa la arkay mucshibah mubqila ayaa la arkay afcalad baa la arkayoo abqalad iyo acshabad baa la arkay can ihiqaati hiqaad laga soo raray facmal arrinkaa ku camal fal wantaxil doorana wuxuu sheekhu leeyahay bilxaa'i اlmuhmalati wاlmucjama intaxil iyo intakhil labadu waa la akhriyey macnuu wuxuu noqonaya bimacnaa ikhtar dooro beytkan ku dhamaystiraya sheekhu facmal ku camal fal oo wantaxil arinkaa markaa dooro ama wantakhil markaa dooro wغayru di ثalaaثati ثulaثi waxay aan ahayn mumtanicu waa ka mancoon yahay can da ism اlardi warubama yejii inuu yimaada la arkaa oo faysmac markaa la maqlo kaa la maqlayo sheegeen waxaa weeyaan muaclaba ardun muaclabatun muaclibatun ama muaclabatun ee kaiiru aclab ama ardun mucaqriba xakaaha siba xakaahuma sibawey sibawey baa soo wariyey oo laga soo laga soo wariyey isagaa soo sheegay marka waa waa laba kelmadood oo labaduba rubaaciy usuul ah hadana ismuardo wasankeedii ayuu ku keenay marka rubama waayru di alaaati ulaai ayrkii mumtanicu mamnuuc ka yahay can kaas rubama yaji inuu imaad la arka fa ismac la maqlo suqis maaalati biha qad cumila midii alaaثatin ka mifcaalin cula suq dhalaale isma aalatin ismu aalo ismu aalahaasoo qad cumila shaqadii camalka lagu sameeyey markaasi bihaa bismaalo dhalaale midii alaaina ka dhalaale wadalika mifcaalin oo kale wey mifcaal daa culan xaalaa tahay mid sarrir u saaxiiba dhalaale aw mifcalin mifcal u dhalaali wa mifcalatin u dhalaali ka mixlamin oo kale wa misrajatin oo kale wa misbaaxin oo kale faclam ogow arrinkaa tusub xaqadaasi bay sahay ayib shada waxaa shaadoobay almuduqu muduq baa shaadoobay wamuscudun muscud baa shaadoobay wamunsurun munsul baa shaadoobay wamudhunun baa shaadoobay muqxulatun baa shaadoobay wamunkhulun baa shaadoobay walkasru kasre jaaizun waa bannaan yahay fiiha kuwanuu ku bannaan yahay ina weyt haddaad niyooto camalan camal bihaa ayaga aad ku camal falayso ku shaqaynayso yaa akhi walaalkayo takamula warkiina wuu dhamaystirmay halkan shekh wuxuu inoo sheegaya raximah اllahu tacaala baab kale oo markaa uu ku magacaabay faslu fi binaaءi اlaala aaladda ayuu halkan markaasi sheekhu kaga waramaya aaladdu waa wax wax lagu qabto wey aaladdu waa wa camalka lagu qabanayo wey markaad wax burburinayso jabinayso aalad shaqada ku qabanayso aalaa la yihahda aalad ayib mascud sanka markaad qofka dawo kaga shubayso dawadan meesha ku jirto waa aalad waa aaladdii loo sankushubidda loo adeegsanayay munsul markaad maalan waxyaalaha haruurka waxa la midkaa aad inaad kala saarto aaladan u isticmaalaysid ku kala soocaysid wuxuu noqonayaa markaasi aalad bay noqonaysaa marka ismuaaluhu waxaa weeyaan aaladdu magaca ay leedahay weeyaan awsaanta ay leedahay aaladdu saddex wasni buu inoo sheegay ismuaaluhu wuxuu leeyahay saddex wasni mifcaal mifcal mifcalah saddexda wasni buu leeyahay saddexdu sheikhu waa miaaliyey mifcaal waa sida misbaax oo kale ayib mifcalna waa sida mixlab oo kale mifcalatuna waa sida misrajatun oo kale saddexda waa ismaalo saddexdaa wasni buu le ismaaluhu ismaalo markaad doonaysa inaad keento aalad markaad doonaysid inaad wasni ku keento waxaad ku keenaysaa mifcaal ayib ama waxaad ku keenaysaa mifcal ama waxaad ku keenaysaa mifcalatun baad ku keenaysaa saddexdaa wasni mid ka mid a ah ayaad ku keenaysaa marka ismaaluhu labu qaybsamayaa qiyaasi iyo markaasi samaaci buu qaybsamayaa qiyaasigu waa markaasi awsaantaas wey mifcaal iyo mifcalatun iyo mifcal wey wuxuu ku yimaada saddexdaa wasni waa qiyaas waa ismaalo qiyaas ah sida misbaax oo kale mifcaal waa qiyaas ayib misrajatu waa mifcala waa qiyaas mixlab waa markaa waa mixlab sida eh, mifcal oo kale waa qiyaas kaasoo kale qiyaas buu noqonaya wixii saa khilaaf oo saddexdaa wasni mid ka mida ah ku imaan waaya mifcaal ku imaan waaya mifcal ku imaan waaya mifcalatun ku imaan waaya shaad buu noqonaya yusmac walaa yuqaas waa la maqlay lakin lama qiyaasanayo haddaba kuwii shaadkaabuu sheekhu tiriyey shaadka uu leeyahay toddoba wasni toddoba kelme ayay sheegaan muduq iyo muscud iyo munsul iyo muthun iyo mukxul iyo munkhul muxrud bay ku daraan muxrud maxay kale yihiin muduqu waa kasha tan wax lagu burburiyo taasaa waxaa la yihahdaa muduq la yidhaahdaa muscudkana waa aaladda loo isticmaalo dawada marka sanka lagu shubayo aaladda loo isticmaalo weeye wa huwa alinaau aladii yujcalu fiihi sucuud adawaa aladii yusabu fi lanfi waa dawada sanka lasaga shubay weelka ku jirto way markaasi muscudku ayib munsulku waa seefti munsulku waa seefti ayib mudhunna waa weelkii yani markaasi uu subag ku jiray wey subag duhnigu weel ku jiray weeyaan mudhun weeye ayib makxulatun waa aalatindhakuushi weeye waa weelkan indhakuushi ay ku jirto weeyaan ayib almudhunu alinaau aladi yujcalu fiihi duhnu mukxulana alinaau aladi yudakharu fiihi اlkuxl waa weelka marka ay ku jirto weeyaan munkhulna maxay tahay munkhulna waxaa weeyaan aalatu tamyiizi اlburi wاlurzi min anukhaala aandhada aandhada way noqon kartaa waxay kaloo noqonaysaa bahashi lohan jire masafta loohan jiray oo markaas wa lagu kala sooco jirayna way noqonaysaa aaladda wax lagu kala soocayo wixii saxda ahaa iyo w qashanka lagu kala soocayo ayaa waxa la ihahdaa munqul waa aaladdii wax kala soocayso weeye ayib waxay ku daraan muxrud muxrud muxrudkuna waxay yidhaahdaan wicaau lxurdi aw lushnaan bahashi gasankasta loohan jiray weelka lagu rido kaasay yidhaahdaan inaaun yuudacu fiihi yan markaasi almuxrud yani weelka lagu rido wicaau lxurudi weeyaan wahuwa ushnaan waa aaladii aan bahal marka hore dhag lagu mayran jiray baryihii hore ayaa markaa culimada qaar ku sheegaan inay tahay waxyaala kalena qaar baa ku sheega almuhim muxrudkaasna way ku daran marka waxay ka dhigaan toddobadaasay ka dhigaan toddobadaa kelmadood waa shaad toddobada kelmadood waa shaad shaad inay inay yihiinna waxaa kuu sheegaya saddexda wasniyo qiyaaska may waafaqin mifcaal mayse kumayse imaan mifcal kumays imaan mifcalatu kumays imaan mufcul bay ku yimaadeen muduq muscud munsul mudhun mukxulatun munkhul mafcul bay ku yimaadeen mafcul kuma jiro awsaanta qiyaasiga ahayd oo ismaaluhu u lahaa kumays kuma jirin idan marka awsaantana waa shaad sidaa markuu sheekhu sheeg wuxuu tilmaamay haddii aada niyooto inaad shaqadii markaa ku qabanayso xaalka noocaasa qiyaas baad ku keenaysaa dhammaantood oo maalan shaqadii markaasaad abinaysaa ayib waxay ohanaysaa marka daaqtu bilmidaqi baad ohanaysaa daaqtu waxaan ku jajabiye ku burburiyey bilmidaqi muduq odhan maysi markaas bilmidaqi baad odhanaysaa lanna shaqada markaa ku haysaa shaqadii baad qabanaysaa sowaadix maaha ayib marka waa meesha uu leeyahay walkasru fiiha jaa'izu in camala biha naweyta haddii aad niyooto inaad shaqadii ku qabanaysid xaalka noocaasah waxaad markaasi ku banaan inaad dhammaantood qiyaas ku keento ee yajuuzu an yaquula sacadtuhu bilmiscad wanakaltuhu minkhal bilkasri fiihimaa wakada saa'ir asmaa waa goorma waa marka aad shaqadii ku qabanaysid oo niyo inaad shaqadii ku qabanaysid markaad niyooto weeyaan ayib daqaqtu bilmidaq wasacadtu bilmiscad wanasaltu bilminsal ilaa aakhiriha sasaad ohanaysaa marka waxaad u fahmaysaa un aaladan wax lagu qabanayo qiyaas awsaantay leedahay waa awsaan qiyaasi ah oo saddex ah mifcaal iyo mifcal iyo mifcalatun intaa waxay aan waa shaad weeyaan toddoba kelmadood ayuu sheekhu marka inoo tilmaamay xaalka la niyoonayo in markaasi shaqada lagu qabanayana yani qiyaaskii baa lagu keenaya oo kasrihii baa lagu keenayaa faslun fii binaa ilaala wuxuu fasal u yahay aaladda camalka lagu qabanayo yani marka dhisteedii iyo binyadeedii iyo awsaanteedii wuxuu sheekhu walama kaanat shabiihaة biاlmasaadiri wالظuruuf اlmiimiya alxaqahaa bihima shabh waxay u leedahay waxay shabh ku leedahay masaadir اlmiimiya iyo duruufta miimiga ahayd bay shabh la leedahay maadaama shabaha uu jiro wuu ka daba keenay kadib wuxuu wahiya darbaan laba qaybood weeye qiyaasiyun wa samaaciyun qayb qiyaasi iyo qayb shaad ah wa ila qiyaasiyi ashaara qaybta qiyaasiga ahayd ayuu markaa tilmaamay suq dhalaali ismi aalatin ismu aalo ismu aalahaasoo qad cumila alcamalu camalkii lagu qabtay bihaa aalada oga dhalaali min dii alaatin ulaa xaggiina ka dhalaali wadaalika mifcaalin oo kale weye mifcaal oo kale weye culan daa culan xaal hatay mid sarrayn u saaxiib ah ismu aalihii yani markaasi u dhalaali wasna u dhalaali ka mifcalin oo kale weye aw mifcalin oo kale weye aw mifcalatin oo kale weye wuu tusaaleeye marka wadaalika mixlabin waa aaladii wax lagu lisay waa weelka wa lagu liseeye wey haruubka wa lagu liseeye weyaan ka mixlabin waalatu aaladda wa lagu liseeye wey ka mixlabin oo kale ismu inaain yuxlabu fiihi ka mixlabin oo kale wey wa misrajatin oo kale wey almisraja waxaa wey aalatu siraaj maa yuudacu fiiha alfatiilatu wاduhnu lilidaacati waxay ku fasireen qawaamiistu waa maa yuudacu fiiha alfatiila fatiiladu waa dubaaladda dubaaladda meesha la dhigayo weye Eh, dubaada lafteedi maha waa meeshin la gelinayo day kadibna lagu shubayo eh, gaaska lagu shubayo si markaa u iftiimo halkaas waa la ihahdaa misraja wa misrajatu weeye aalatu huritaankii misbaaxu wa misbaaxu weeye waa faynuuskii weeye faynuuskii weeye ayib wa misbaaxu wey wa misbaaxu wey marka mixlabku waa mifcal misrajatuna waa mifcalatun misbaaxna waa mifcaal faclam arrinkaa ogow tusib xaqada asiibaysaay shada waxaa shaadoobay almuduqu muduq baa shaadoobay aalatuburburin baa shaadooday waayo saddexdii wasne midna kumaysa imaan shada waxaa shaadoobay almuduqu aalatuburburin baa shaadooday wa mascutun aalatu sanku shubid ayaa shaadooday wa munsulun seefti baa shaadooday wa mudhunun markaa weelkii duhniga subaga ayaa shaadoobay wa makxulatun aalatu kuxurigii aaladii markaas indhakuusha ayaa shaadooday wa munkhulun aaladii wax lagu kala soocayey shaandhadii wax la midka ayaa shaadooday walkasru kasro jaaisu waa banaan yahay fiiha amiradan soo sheegay kasra ku banaan kasr muxuu yahay in la yihahdo midaq miscad minsal midhan mikxala minka la yidhaahdo ayaa markaasi ayaa banaan walkasru kasre jaaisu waa banaan yahay fiiha madkuuraadka ayuu ku banaan yahay goorma in naweyta waa haddii aad niyooto camalan camal inaad ku shaqayso biha aaladda inaad markaa shaqadii qabanaysa hadaad niyooto kasra kugu banaan oo sida qiyaaskaad ku wada keenaysa markaas walkasru kasre mfcal lagu keeno jaaisu waa banaan yahay fiiha aalaadkana ku banaan yahay in nawayta waa haddii aad niyooto camalan camal markaa shaqo biha aalad aad ku shaqaynaysid yaa akhii walaalow takamulan takamala uu dhammaystirmay takamulan ama takamala almaqsuudu takamala almaqsuudu maqsuudka waa dhammaystirmay takamulan dhammaystiran ayuu dhammaystirmay intaas waa iska takmiilat beyt weeyaan wuxuuna ku tilmaamaya inuu marka kitaabka sidaa ku dhameeyey ثم الصلاة بعد حمد الأحد على النبي الهاشمي محمد وآله وصحبه الأماثل الركع السجود والأفاضل ثم صلاة أمان بعد بعد حمد الأحد الله الله أحد كحمد سجلاش حالة كسرنا صلاة داسي على النبي نبي كركها أحاطه نبي الهاشمي ربني هاشم ونسبي محمد محمد كركها أحاطه وآله وعلى آله آل كركها صلاة داسي وصحبه صحابة كركها أحاطه aalki iyo saxaabadii alamaahili ay alashraafi ashraafta sharafta lahaa arukaci rukuucay arukaci waa jamcu raakic rukuucay asujuudi asujuudi waa jamcu saajid walafaadili yan markaa dheeraadka yan markaa dheeraadka lahaa uma salaatu amaan cala الnabiyi nebi korkii ha ahaato salaadaas nebigii alhaashimiyi bani haashim loo nisbeeyey maxamed maxamed korkii ahaato bacda xamdi اlaxadi yani markaa salaadaasi allah axadka xamdigiisa gadaashii xaalay ahaatay oo saliga iyo amdiga xamdiga horeya alla lagu xamdinaya marka hore kadibna saliga ayaa ku xiga marka salaad iyo ammaan nebi maxamed calayhi salatu slam korkiisa ahaato salaadda laakiin waxay ka dambaysaa ammaanta ilaahay la ammaanayo ayay ka dambaysaa waalihi uma salaatu ammaan bacda xamdi axadi allaha axadka ammaantiisa gadaasheeda xaalay